alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wacala alihi wasaxbi wasalam weli waxaynu ku jiraa kitaabu salaa gaar ahaan salaatu tadawuc waxaynu soo qaadanay salaadaha sunayaasha ah ee rawaatibta ah ee aadka bimacnaa u adag rasuulkuna alayh salatu slam salaadaha uu la xidhiidhiyey tiradooda iyo fadligoodaba aynu soo qaadanay waxaa kaloo aynu soo qaadanay gaar ahaan salaada subax labada ragcadood ee ka horeeya rasuulku markuu tukada alayh salatu slam inuu jiifsan jiray oo sunnaha ay ka mid tahay inuu dhinaca dhigo markaa xikmadda ku jirtaa dhinaca uu dhigaya waxay ahayd bay leeyihin culimadu maadaama uu salaatuleilkii soo tukanayay oo uu daalan yahay inuu inuu ka yar nasto salaadaasi oo isla markaana dhinaca midig markuu ujiifsado inaanu horu gamin baa laga yaabaa salaaddii subaxba wuxuu sugayaa dee salaaddii kale ayuu sugayaa faralka marka intaasuu yar jiray waay salaada labada ragcadood aad bay ufadli badanya lakin inaan lasii dheerayna waa laga qaadanaya lasoo khafiifiyo caaisho waata tiri markaa waxaan isweydiiyey faatixada miyuu akriyey labada ragcadood iyadoo aynu hayno qul qul ya ayuha alkaafiruun ragcadda hore inuu akriyey ragcadda labaadna qul huwa allahu axad sunayaashani hadday ku dhaafaan ma la soo qallaynaya selafka waxaa laga hayaa si culimadu ihahdeen labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya waxaa la hayaa saxaabadii gaar ahaan taabiciintii o kale waxaa la hayaa inay hadday dhaafto inay qalayn jireen oo goormay qalayn jireen markay subaxa tukadaan kadib waxaa kaloo u bannaan maalintii o dhan inuu qalleeyo inuu qalleeyo maalinimada sunayaasha kale ma lasoo qaleynaya mise lasoo qaleyn maayo culimada in badan oo ka mid waxay leeyin waa lasoo qaleynayaa lakiin horta labada ragcadood baa si gaara usii usii adag qala الsheikh raximah اllah وعn ibn cmr radi allahu canهuma qaal qala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waslm salaaة اleyli maثnى maثnى faإida khashya axadukum الصubxa salى rakcaة waaxidaة tuutiru lahu ma qad salى mutafq عalayh wlilkhamsati waصaxa ibn xibaan salaaة اleyli wالnahaari maثnى maثnى qaala النasaaئiyu hada khaطأ halkana waxaa ka bilaabmaysa salaaddii tadawuca ee laakiin ahayd salaatuleilka وعن بن cمر رضي الله عنهma qال وxu uhi qاla رasuuل الlahi صلى الlaه عليه وsلم صلاaة الleyl صلاaة leylku saلaada habeenkii la tukadaa ee aan faralka ahayn mثnى mثnى waa laba laba laba laba ragcadood faإidaa khashiya hadduu ka baqo أxaduكم midkiin الصubxa waaga hadduu ka baqo inuu waagii ku dilaaco waagii salaada subax ku banaananaysa ee habeenkii ku dhammaanayay sallaa wuu tukanayaa ragcatan ragcad buu tukan waaxidatan keliya oo tuutiru lahu u witriyeysa maa shaygii qad sallaa uu tukaday mutafaqun caleyh walilkhamsati shantiina waxay soo wariyeen wasaxa ibnu xibaan ibn xibaan oo shantaa ka mid ahayna wuu saxiixiyee salaatuleyli salaatuleylku iyo wanahaarita habeenkii maalintuba mathna mathna waa laba labo wey wa qaala nasaa wuxuu yihi hada khaطأ arrintaasi waa khaطأ isbootiisa xadiisku waaba saxiixe laakiin salaatu leyl bay arrintu ahayde wanahaari kuma jirto waxaa khata ah nahaartaa lagu soo daray ee waxa wey salaatu leyli mathna mathna wuu ismoodsiiyey qofkiisa wari وعn abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasuulu llahi salى اllahu alayh waslm rasulku wuxu uhi afdal salaati salaad waxaa u fadli badan bacda alfariidati faralka marka laga yimaado salaatu leyli salaatu leilka ayaa u fadli badan afdal salaati bacda alfariidati salaatu alleyl salaada habeenka u fadli badan وعn abi ayub alanصariي radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslm qala wuxu uhi alwitru witridu in la witriyeystaa xaqun waajibun waa mid saaran oo ku waajiba calaa kulli muslimin qofka soo muslina man axaba qofka jeclaysta an yutira inuu ku witriyeysto bikhamsin shan fal iyo faxla sameeyo waman axaba ka jecel an yuutira inuu ku witriyeysto bihalaasin saddexna fal iyo afcal ha sameeyo waman axaba ka jecel an yuutira inuu ku witriyeysto midna fal iyo afcal sa ha sameeyo rawahu وصaxaب iبن حibاn wrajaxa النasaaئiyu نasaaئي wuxuu rajaxay waqfahu xadiiskani inuu yahay mowquuf oo aanu ahayn marfuuc وعan cali بn abi طالب radي الlaه عanه qal wuxuu yihi laysa ma aha alwitru witridu ma aha bxatmin ay bwaajibin waajib ma alxatm alwujub kahayati الmaktubati sida qaabka salaada faralka oo kale sida ay tahay faralku ee waajib ay u tahay haddii laga tago lagu dembaabayo oo kale ma aha witrido walaakin ha yeeshee sunnatun sunna weeyaan sunnatun sunna weeyaan sannahaa uu sunneeyuu jideeyey rasuulu llahi salى اllahu alay waslm rasuulka alle uu jideeyey weeyaan rawahu nasaa-i watirmidi waxasanahu tirmidi waxasaniyey walxaakimu xaakimna uu xasaniyey uu wariyey wasaxaxahu xaakimna isagu waa saxiix buu yihi wacan jaabir ana rasuula اllahi salى اllahu alay slm qaama uu istaagay fii shahri ramadaana bisha ramadaan uma intadaruuhu qiyaamkaasi bimacnaa lisalaati leyl buu istaagay uma intadaruuhu way sugeen asxaabtu intadaruuhu way sugeen min alqaabilati ay min alleylati alqaabilati habeenkii habeenkaa ku xigay falam yakruj ma soo bixin wa qaala wuxu uhi inii khashiitu waxaan ka baqay an yugtaba calaykum in laydinku faral yeelo alwitru witrida in laydinku faral yeelo rawaahu ibnu xibbaan saasaan usoo bixi waayo wey inaan faralyeerkaasaan ka baqay uma intadaruuhu way sugeen min alqaabilati alqaabila waa habeenkii soo qaabilsanaa habeenkaana way soo diyaargaroobeen falam yaruj ma soo bixi rasuulku alay slat slam sababtu usoo bixi waaye witrida masaajka weli imu waayo sidii habeenadii hore u sheegayo wuxuu yihi inii khashiitu ka baqay an yuktaba calaykum ilwitri in laydinku faral yeelo witrida ayaan ka baqay wacan khaarijata bn xudaaf radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ina allaha ilaahay amadakum wuxuu idin kordhiyey wuxuu idin siyaadiyey amadakum acطaakum wazaadakum wuxuu ilaahay dheeraad idiin siiyey oo faralka ka dheeraada bisalaatin salaad hiya iyadu khayru lakum idinka khayr badan min xumri nacami geela cascas idinka khayr badan qulnaa waxaana kuhi wamaa hiya maxay tahy ya rasuul allah rasuulka ilaahayow qaala wuxu uhi alwitru weeyaan maa beyna salaati alcishaai waa inta ka dhexaysa salaada cishaai ilaa طuluuci اlfajri ilaa waagu intuu ka dilaacayo rawahu اlkhamsatu ila الnasaa-i wasaxahu اlxaakimu rawa axmedu baa wariyey can camr bn shucayb can abihi can jadihi naxwu xadiiskan oo kale ayuu ka soo wariyey وعن cبد للh بن برyدة عن أbيه aabihii wuxuu ka soo wariyey qala برyدة بن xusayb qala wuxu qala rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم alwitru witridu xaqun weeyaan faman lam yutri qofka aan witriyeysan falaysa mina naga mid maaha naga dariiqada iyada kuma taagna haddaan muslimiinta nahay أkhrajahu abu dawuud bisanadi layin sanad daciifa buu kusoo wariyey wasaxahu xaakimu xaakimna wuu saxiixiyey marka xadiiskaasna waa daciif walahu wuxuu leeyahay xadiiskani shaahidun daciifun xadiis kaloo markhaatiya oo daciifa lakin can abi hurayrata cinda axmeda oo axmed agtiisa ku ahaaday waayo dhammaan axaadiistan iyo axaadiis badanoo kala soo socotaa oo aada u fara badan u sheekhu inoo keenay waxay ka warramaysaa salaat lleil salaat alleyl bay ka warramaysaa salaatu leilku waxay ka bilaabmaysaa bacda alcishaa qofku markuu cishaayiga tukado waxaanay ku dhammaaneysaa طuluuc alfajr الsaadiq duluuc alfajr الsaadiq fajru saadiqa oo ka salaada subaxa markuu soo baxay halkaasay ku dhamaatay marka waktigeedu aada buu ballaadhan yahy wakti ballaadhan bay leedahay laakiin waxaa jirta wakti afdaliya ah iyo wakti jawaasa afdaliyadu waa xilligee waa thuluthu lail alakhiir habeenka saddex bilood marka loo qaybiyo qeybta dambe markaa wakta afdali ayaa ah afdaliyadii rasuulkuna wuxuu shegay ala xilligaas salaadaasi inay tahay mashhuuda xilligaasaana ufadli badan waqtigu jawaaskuna dee waa markuu qofku cishaayiga tukado qof kasta markuu isagu cishaayigiisii tukado oo haddii masaajidkan laga tukado cishaayigii oo masaajidka marku tukato cishaayigii oo masaajid kale weli aan cishaaygii laga tukan ya ma sugaysid dee ee adiga taadii way way kuu bilaabantay sida odxiyadaba haddii garoon laga tukado ood adu ku tukato garoon kalena weli aan lagu tukan ood soo garamarto iyadoo weli lagu tukan dee dadka garoonkaa ku tukanaya aan weli lagu tukan iyagu weli ma gawrici karaan e xoolahoodi lakin ad waad gawrici karto salaatuleilka imsaa u yar ragcad baa u yar maxaa u yar ragcad haddaad hal ragcada ku tukato habeenkii oo aad laakiin taa joogtayso dadka salaatuleilka tukadaad soo gudagelaysaa walow aad iskuma yaraysa walow mucaawiya bin abi sufyaan ayay qola doontay dee inay wax ka sheegaan oo ay dacniyaan ilaan dadka weligood baa cidun baa cid wax ka sheegtay nebi maxamed baa la laga sheegay soo ma haddana kii dee cusmaan bin cafan akilkii dilay ba kuwa dila muslimiin bay hayaleen intaas markaa dadku way iska imtixaameen ya mucaawiya doonaya markaa inay dhaliil uga dhigaan ma isagaa cibaadaystaba habeenkii witri ragcad keliya ku witraystaa cabdillahi bin cabaas baa loo sheegay mucaawiya ragcad keliya ku witraystaa lagu yiri suuli faqiih leh faqiih wey waa nin diinta fahamsan usaaf sharef ma arkaysaa ya waayo laakiin sida u wanaagsani de waa inuu ka badiyo saddex ragcadood shan ragcadood toddoba sagaal koob iyo toban saddex iyo toban haddaba tirada u dambeysa waa halkee halka waa hooseysa garanaya halka u dambeysa culimadu intooda badan waxay idhahdeen xad ma laha meel loo xadeynaya ma jirte reer madiine dhowr iyo soddon bay tukan jireen oo qolo kale maxay dhowr iyo afartan bay tukan jireen oo kaa saas ya saasuma la wadaya wadaday wali waxay sheegaya tarawix inkastoo dee tarawixdu tahay un salaatuleilki waxaanay daliishadeen may dee iska odhan saase xadiiska koobaad aynu soo bilownay ee halkan ka bilaamayay salaatu leyli mathna mathna inaanay xad lahayn baa laga qaatay iyo culamada kaleba ay ka daliishanayaan mathna waa laba laba iska wad haddaad haddaad afartan ragcadood tukato xabad koob afartan un marka waa witri un baa muhiima ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witran ubaa muhiima salaadiina gebagabadeeda aakhirkeeda witri un ka dhiga wey salaadda aakhirkeeda witri ka dhiga sida fadliga badan laakiin waa inaan koob iyo tobanaa laga badin sida fadliga badan taana waxay noo caddaynayaa caaisha waxay tihi waa inaynu arkayn insha allahu e maa zaada rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam fi ramadaana walaa fi gayriha calaa ixdaa cashrata ragcata rasuulku rabadaan iyo rabadaan la-aan koob iyo toban ragcadood kamu siyaadin ya de markaa mar hadduu nebi maxamed aanu saddex iyo labaatan tukan oo aanu dhowr iyo soddon tukan jawaasba ha noqoto ha banaanaatee ya laakiin maxaa u fadli badan de intaa nebigu laasima inaad laasimto culimada qaarna waxay hahdeen mar haddii qur-aanka la dheeraynayana koobiyo tobankaa fadli badan haddii qur-aanka lasoo gaabinayana in ragcadaa la badiyo oo dhowr iyo labaatan labaatanka iyo la tukado ayaa ayaa fadli badan mar haddii qur-aankii la gaabiyo in tiradana la farabadiyo waxaana <clears throat> masaladaasi kolley waa masaa-isha dee fiqiga ah oo haddaad aragto cid ka badinaysa waxba ayaan muran badan iyo xalli keenin haddaad aragto mi saddex laatan tukanaya iskala tuko ya xaramka waa laga tukadaa saddex iyo labaatan ibn khadaab baa saddex iyo labaatankan dadka ujeedeeyey bay leeyihiin oo sheekh albani lakin u daciifinaya qisa qadiyadda isagu kitaab risaalad buu leeyahy waad akriin doontaan ala qiyaamu leil isagu lakin wuxuu aaminsanaya koob iyo toban lagama badin karo isagu sheekhu halkaasu istaagayo wuxuu ahaa sheekh diinta aada uga adag isagu uma joojiyo cidnaba bani aadam uma joojiyo hadduu ku qanco xadiiskaa ya hawadiisa iyo nin raacay waa ninka haddee waa ninka haddee keligii ka soo baxay addunyada ad arkeyso muslimiin kale addunyado an wax ku qabanay saasaanu sameyn iyo albani intuu qabtay albani baa ka fadli badan iyo ka sareeya maktabadaha haddana albani baa saxiixiyey ani kusoo qorin ba aada looga iibsan maayo mararka qaarkood imikay doonaan haddana in albani wax ka sheegaan oo qolada shaaficiyada fiqigan iyo waxaan sooda marka sheekh almani waa sheekh caalimo bu aha ilahay barkeeyo oo dee suniya isagu markaa xadiiskaas ku dhegay waanu daciifinaya qolada sheegeysa saddexiy labaatanka ee cumar baa jidiyay u leeyahy cumar koob iyo toban jidiyay waxad ohanaya markaa laakiin daliilku u dhowy waxa in laga badin karo mar haddii saxaabadii laga hayo ficilkoodii iyagoo ka farabadeeyey tafsiirkaa iyagaa kamay fahmin in lagu xadidayade waay haddaad koob iyo tobanka ilaaliso waaba nimcaysan tahay dad badan baa rabadaan talga saddex laatan may tukadaan maalinta rabadaan baxdana aye salaatuleil dambeba dib ma yaqaanaan marka horena waa laga yaaba inay muran dadka geliyaan markaa salaatuleilka horta rabadaan iyo rabadaan ma kala laaha rabadaanta in taraawiix la tukado oo lasoo kordhiyo tarwiix baa laga keenay waa nasashada saxaabadu ma jamciyey salaatulailka iyagoo tukanay mid waliba gaar u tukanay unbuu cumar yihi wallahi aan isku geeyo ee waqtiga rasuulka wax tarawixna lama tukan jiro fii ramadaan walaa fii kayriha waa taa tiri caaisha rabadaan iyo rabadaan la-aan xadiiskuna waad arkeysa waay fadliga salaadan marka la eego xukunkeeda xatmiga ah xadiis hore xatmi buu tilmaamayey markaa xatmigaasi waxaa ka saaraya axaadiista kale oo xasmigan waa adayguba laga soo qaadaya laazim bimacnaa aada u adag waa faral aad waa sunno aada u adag weyaan sida guslu yowm اljumucati waajibun calى kuli muxtalim culimadan waajibka ay ku qaadeen bimacna laazim oo waajibka luqawigii lagu qaaday bay marka waajib maaha buu rasuulku saraaxa u sheegay oo ilaahay baa idin siyaadiyey buui laakiin salaad waxaa la ysku waafaqay marka faralka laga yimaado afdal salaati bacda alfariidati salaat leyl saynu ku hayna salaada habeenkii ba ufadli badan axmed xambal baa layaa la weydiiyey raximah llah qof aan witriyeysan habeenkii suri rajulun suu nin xun weeya ninkaas ugama jeedo tii xumaantii dembiga ahayd laakiin de dadka awtiruu ya ahla alqur'aan ayaa meesha taala soo maaha dadka ahlu qur iyo dadka wanaagsan waxaa lagu yaqaanaa iyo saalixiinta waxaa lagu yaqaana inay salaatuliilka tukadaan haddaad wax kala gari weydo salaada ceshaay markaad sunyaheeda tukato saddexdaada ragcadood amba shantaada ragcadood raaci naftuna kolba saad tababarto weeyaane laasimun horta haked hadaynin haddaad xagga dambe ka kacaysa malkeed haddii kalena markaad sii seexanayso abu hureyrana wuxuu yihi rasuulku alay slat slam saaxiibkaygii khaliilkaygii wuxuu ii dardaarmay saddex arrimood waxaa ka mid ahaa an utira qabla an anaam inuu witriyeysto intaanan seexan iyo ragcatay duxa labada ragcadood salaada duxada barqada la tukado iyo siyaam halaaثata ayaam min kuli shahr in saddex cisho bil kasta saddex cisho laga soo waa in kooban laakiin intaasi mid qofku hadduu joogteeyo axab اlacmaali ilى اllahi adwamuhu wain qala waa kii rasulku uri alay slat slam camal ilahay wuxuu jeceliyey camalka la joogteeyo haba yaraade eh aman huwa qanitun aanaa aleyli saajida waqaa'ima yaxdaru laakhirata wayarjuu raxmata rabbih qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun dee qunuudkaasi waa dadka habeenkii salaatuleilka u taga qofkii wuu soo gudagelaya muxuu uga soo gudagelaya xadiis sheekh albaan oo kale uu saxiiya raximah waxaa ku jira qofka habeenkii toban aayadood ku tukada lam yugtab min algaafiliin kuwa ahlulkafladda ah laguma qoro ahlulkaflad ma noqdo wadkur rabbaka fi nafsika a ah? watadarucan wakiifatan waduna aljahri min alqowli bilguduwi walaasal walaa taku min algaafiliin ha noqonin dadka ilahay dinkiisa gaafladda kaga sugan ee shaydaanku kacaystay istaxwad calayhim shayطaan marka qofka wuxuu rasulku yuri ala slam toban aayadood ku tukada habeenkii haafiliinta laguma qoro oo islaaliy dee toban aayadood labada ragcadood iyo ragcaddaaba keensanaysa faatixadii dhowr ayaad akrido horta khafladdii waad iskaga ilaalisa intaas waanaad soo gudagelaysa qofka boqol aayadood ku tukadana kutiba min alqanitiin maxaa lagu qoraa alqanitiin qofka alfa aaya ku tukada kun aayadood ninka ku tukadana kutiba min almuqanariin waxaa lagu qoraa kuwa ajarkoodu dee uu fara badanya laba koobi karaynin qinaarku waa wax aad u fara badan bal markaa umalayn maayo inaynu <laughs> laakiin eh, tobanka ad in la ilaaliyo almuhim salaatuleilkaasi ayaa muhiima ilaalinteeda lagu dadaala rasuulkuna ala sl sl adiiska abi ayub alansaariy wuxuu yihi alwitru xaqun calى kuli muslimin xaqun bimacna laazim baa lagu fasiraya qof kastoo muslimah oo dee islaamnimadiisa ilaashanaya salaadaasi aad waa ina ilaaliyo wey man axaba an yutra bihamsin falyafcal shantaa wuu israacin karaa hay-adeeda hal u dambeeya u yeeli karaa waxaa kaloo samayn karaa laba laba laba eh, markuu laba tukado laba ka tukado ragcad buu ku tukan karaa wuxuu tukan karaa labuu gaar u tukan karaa saddex buu israacin karaa وmن أحب أن يuتر بثلاث فليفعل وmن أحب أن يuتر بواحدة فليفعل xadيiثkan kal lakin rasulku cadeeyo laysa الwitr بxatm kahayئaة المكتubati ayuu yihi cali بن أبي طالب dabeetna rasuulkii buu unisbeeyey halkuu xadiisku marfuuc ka noqonaya walakin sunaة sanaha rasuul الlahi salى الlaه عليه sلم waa suna u rasulku jidayy xadiiskan kalena faaiday jaabir bn cabdillaah abi ayub alansariy saxaabigaasi waa saxaabigii rasuulku alay sala slam markii uu magaalada madiine tegey uu hijrooday ha uu gurigiisa ku degay soo mahayn haye magaciisa yaa garanaya khaalid ibnu zayd min alansaar min bani najaar jaabir bn cabdillahi alansariy min bani salima isna jaabir bn cabdillahi isagii abihiiba saxabadii ka mid ah radi allahu canhuma wuxuu yihi rasuulka alay slat slaam habeentu ayuu la soo baxay rabadaan masaajidka oo habeenkii da may ogaane habeenkii labaad cid baa kusoo xidhatay habeenkii saddexaad way soo bateen habeenkii afraad uma soo bixin rasuulku dabeetna wuxu yhi ka baqay in laydinku fara yeelo in laydinku fara la berigaa quraan soo degaya rasuulku wuxuu u turayeyo dee salaadood baa culays inagu ahay haddii salaatuleilkuna waajib inagu ahaan <laughs> lahayd ya oo faral ay ahaan lahayd de way inagu cisnaan lahayd dabadeedna sidaasuu rasuulku inoogu turay alayh isalatu salaam markii dambena waa tan uu jamciyey cumar bn khataab markaa in jamca lagu tukada inaana inaanay cusbay ma halkan laga qaadanayaae eh. ay tahay dariiqii nabiga alayh salaatu wasalaam ciladii laga baqanayo oo ah wujuubka in laisku waajibiyena dee bimowtihi bay ku baabaday meeshaas ciladaasi ay kaga baxday meesha ilaa wax damba la waajibinaya ma jireen markaa shafaqatuhu waraxmatuhu liummatihi bayaynu ka qaadayna halkaas si ummadiisa ugu turaya qaala rasuulu llahi salى اllahu alay slam ina allaha amadakum amadakum bisalaati hiya khayr lakum min xumri nacam walow ji'naa bimilihi madadan almadad waa siyaadada iyo xoojinta oo kuwa luqadan casriga oo kale imdaadaad caskariya waa xoojin military marka madad ya jaylaani marka l waa jaylaani wax noo xoojiyo nasii wax na tar beeriya khtara haddaba ilaahay uu dheeraad buu inii siiye weyaan ya naafilatan laka asaa yabcaska rabbuka maqaaman naafila ereyga asalkeedu waa ziyaadada amadakum wuxuu idiin kordhiyo idin ku siyaadiyey oo salaaddii faralkeed siyaada ka bisalaatin ah, bisalaati hiya khayr lakum min xumri ncum markaa fadligeeda halkaa laga qaadanaya inay salaad aada u fadli badanay tahay geela cascasi waa wixii ugu qaalisanaa ee qiimihiisa waktigaa la garanayay qofku geel wax ka qaalisanoo haysa beriga may jirin waayo geelu sida iminka loo isticmaala ka xeel dheeraayo baabuurna isaga ahaa haddaba fiirso baabuur yaroo meel yar lagu gaadhona u ahaa baabuur weynoo xamuulaho marka la guurayo lagu guurana u ahaa gurigii la dhisanayeyna u ahaa oo siduu ahaa gurigii la dhisanayey khayaam taandhooyin bay dhisan jireen taandhooyinka maxay ka samaysnaayeen haraga geelay ka samaysnaayeen ya tastakifuunaha yowma dacnikum yowma iqaamatikum aada fudaydsanaysaa maalinta daclikum guuraysaan iyo maalinta degaysaanba oo ilaahay dhagortii iyo ka warramaya oo min awsaafiha wa awbaariha wa ashcaariha ahaatan wa mataacan geelii iyo arigii iyo wixiiba in dhogortaa laga helayo waxaa kaloo ahaa oo kan gaadiidkan de meesha waa saxara oo lugtaad dhulka la gelaysaa oad gubanaysa lakin iyaga waxay bixiyeen safiinatu saxraa oo addoontii saxraa iska dhex qaadaysa xataa farduhu meelaha qaar baana mari jirin oo dee saxaraha way ku daalayaan qoobkaa dhulka u gelayaan lakiin cagtaa balaadhan buu duldhigaya ratigaas caanihiisina haddana waa la cabaya hashii oo uu lisayo ayuu rarayaa caanaheedina waa cabaya waay dhogorteediina waa kan wax ka samaysanaya hilibkeediina maalintay dhimato iyo markuu baahdo cunaya hadduu haraado isagoo saxaro marayo naftu ay dee ka baxayso wuu usmiranaya usmiirka ma garanaysa usmiirka kaba hadduu geelu waa maal jiniyo meel food naga aado usmiirka kaba maarano waa mid tibina <laughs> waa usmiirka waxaa la ihahdaa in neefkii geelu dee foostan o caloosha ku sita ya marka marka wax kaloo la cabo la waayo inta neefkii la qalo ayaa calooshiisa la daloolinayaayo saasaa qodax yar wax lagu daldaloonaya meel basa laga solonaya biyaha kasoo baxaya la cabaya intaasaa lagu badbaadaya saasay ugu sigteen saxaabtu way sameeyeenba qaarkood dagaalkii tabuuk dabeetana waa cumar bin khatab yihi rasul allah haddaysaan sameeyeen qalla dahru gaadiidkii la raacaya baa yaraanaye laakiin ilaahay u bari saadkooda wixii ay haystaan soomaaliduna marka usmiirka way yaqaanaan wakaa ninkaasi ku gabiyey gabay dheer buu ku jiray oo usmiirka kama maarane waay saas geelu si faa'iidadaasu leeyahay afalaa ila libili kayfa qula markuu geelu hadda ma isdaba tooreeyana quruxdiisana uu ya walakum fiiha jamaalun xiina turiixuuna wa xiina tasraxuun halkaa mar haddii haddaba salaatuleilkii la yidhi geela qiimaha badan isagaa idinka qaalisan salaatuleilkaa de maxaynu iskugu yaraynaynaa ya intaasoo salaatuleil dee waxa weya intaasoo geel dee habeenkii diyaarsoo jannada hakusii yaalaan <laughs> hakusii diyaaraadaan وعن khاaرجة بن cdيف رضي الله عنه qال qال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم iن الlaha أmdكم بصلاaة hiy khayr لكم min cمr نعم qلna وma hiy رsuل الlah qال الwitr ma beyna صلاaة العشhاء ilى طلوع الفجr halkaana waktigii buu sheegay waxaa qofka ka baqanaya inu hadhow aggaa ka kici waayo waxa u fadli badan isaga xaqiisa eeg salaada xaggaa fadli badan lakin shaksi gaaraba isaga waxaa u fadli badan inuu agga hore ka sameyso ila uu ka tegaya inuu ka taga inuu wetriyeyso de inuu wetriyeysa la qaate dambe inu ka tago an cabdillahi bn bureyda an abihi waa saxaabi abihina bureyda bn xuseyb qala qala rasuul lahi sal sl alwitru xaqun witridu waa xaq adag waa laazim faman lam yutir falaysa mina naga mid maaha anaga lakin xadiisku waa mar haddaanu waajib ahayn dee qofkii ku dembaabi maayo وعن caiشha رضي الlahu taعalى عanهa qaalat waxay tihi shaahidkiisa xadiiska waa ضaciif وعن caiشha رضي الlahu taعalى عanهa qaalat waxay tihi ma kana rasuul الlahi salى الlahu alay sl rsulku mu ahaa nin yaziidu mid ka kordhiya fii ramadaana bisha ramadaan iyo walaa fii kayri ramadaanta waxaan ahaynba calىa ixdaa cashrata ragcatan koob iyo toban ragcadood yusalii arbacan afar buu tukanayay falaa tasal haba isweydiin can xusnihina qurux wanaagooda wa tuulihina iyo dhirarkooda uma dabeetna yusallii wuu tukanaya arbacan afaran falaa tasala isweydiinin can xusnihina wanaagooda iyo utuulihina dherarkooda oo macnaheedu waa maxay aadna way u qurux badnaayeen aadna way u dhaadheeraayeen weeyaan afartaasi uma dabeetna yusallii halaatan saddex buu tukanaayey qaalat caaishatu waxay tihi radi allahu canha faqultu waxaan ya rasuul allah rasuulka ilaahayow atanaamu miyaad seexanaysaa qabla an tuutira intaanaad witriyeysan qaala wuxu uhi yaa caaishatu caaishay ina caynaya labadayda indhood tanaamaani way seexdaan walaa yanaamu qalbii lakin qalbigaygu ma seexdo mutafaqun caleyhi wa fii riwaayati lahumaa warin kale ay soo wariyeen lahumaa bukhaari iyo muslim canhaa can caaishata ay ka soo wariyeen kaana waxaa yusalii mid tukada min aleyli cashra ragcaatin toban ragcadood buu tukan jiray wayuutiru wuxuu ku hijraysan jiray bisajdatin ay biragcatin ragcad buu ku hijraysan jiray wayarkacu wuxuu tukan jiray ragcatay lfajri labada ragcadood salaada subax fa tilka alaaa cashrata taasina waa saddexiyo toban ragcadood wa canhaa caisha waa laga wariy qalat waxay tihi kaana rasuulu lahi sala allahu ala sl rsulku waxa yusalli mid tukada mila leyli alaaa cashrata ragcata saddexiyo toban ragcadood yuutiru min dalika wuxuu ku witreysan jiray dhammaan intaasi bihamsin walaa yajisu muu ilaa fii aakhirihaa aakhirkeeda mooyaane shantaba u israacin jiro hal atixiyaad buu yeeri jira wa canhaa caisha waxa laga wariy qaalat waxay tihi min kulli leylin habeen oo dhan qad awtara wuu ka widriyeystay rasuulu sala allahu alay waslm rasuulku fantahaa wuxuu ku gebagaboobuu ku dhammaaday fantahaa wuxuu ku dhammaaday witruhu ila asaxri waktiga habeenkii macnaa waxay ujeedaa rasuulku xagga horena wuu ka tukaday way dhacday inuu xagga cishaayi dabadii tukaday inuu meel dhexe ka tukaday inuu xagga dambe ka tukaday markaa intaa muu dhaafin laakiin xagga u dambaysa muu dhaafin rasuulku alayh isalatu asalaam xadiiskan hore koob iyo toban ragcadood kamuu siyaadin jirin waa ficilkiisii un ayay ka warantay iyadu markaa de laakiin may odhan lagama siyaadin karo lakiin ficilka rasuulka alayh isalatu salaam ee mudaawadamaasi ma tilmaamay de inaanay banaanin qadiyadaasi waayo mar labaad bay soo wareysay saddex iyo toban inkastoo saddex iyo tobankii faahfaahisayoo mar waxaa la sheegay inay waxaa lagu fasiray inay ujeedo labadii ragcadood ee cishaaga ka dambeeyey lagu daray maye labadii subaxa ka horreeyey baa lagu daray mayne rasuulku alayh salatu slam suu shekh albaan yihi mararka qaarkood saddex iyo toban wuu tukaday markaa marka qaarkood waxaa sunaha ka mid ah qofku inu saddex iyo toban tukado marna koob iyo toban haakada ah. afar buu tukan jiray afar buu tukan jiray waxaa laga fahmay inay bannaan tahay afarta ragcadood hal adxiyaad in loo yeelo soo maha sheekh ibn cuthaymiin iyo wuu diiday isagu wuxuu leeyahay laysma raacin karo oo wuxuu daliishanaya xadiiskii haye mathna mathna soo ma xadiiskaasuu daliishanaya ee wuxuu leeyahay laba markuu tukado ka baxo ee haddana laba kale uu tukado ayuu nasan jiray oo witrida laftigeeda waxaan jeedaa taraawiixda laftigeeda waxa laga keenay afar ragcadood markay tukadaanay daalaan bay haddana nasan jireen mudday fadhiyi jireen afarta ragcadood bay fadhiyi jireen haddana way kici jireen afar kale tukan jireen marka laakiin sida xadiiska laga fahmayo afar buu israacin jiray ayaa laga fahmaya xadiiskan dambena waxaa laga fahmaya shanta ragcadoodba intuu israaciyey a in atiyaadka laba yeelay marka lakin isku soo gebagabeeyo waa inay witri ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witran ayaa eh, jirta oo rasulku uri ala slat slam salaadiina aakhirkeeda habeenkii witri ka yeela witridaasi waa inay ragcadi ku marka witrina maxa la samayn karaa saddex baa la israacin karaa shan baa la israacin karaa toddobaa la israacin karaa sagaal baa la israacin karaa ya sagaalkaasi xataa atixiyaadka u dambeeyo la fadhiisanaya sagaal haddii doono markaa inta sideed ragcadood atixiyaad kaliya loo yeelo haddana xabadda kale loo kacayo intaba nabiga kayfiyadahaas way ka sugan in sha allahu tacaala berri baynu halkaa kasii wadi bismillahi raxiim asalamu calaykum